dadkaad muslimiintaa waxay dhexdooda ka dhacay iimaan dhab laga heli maayo ilaa adigoo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam inay kuu soo xuguntamaan oo xaqay kuu sheegaana sida ilaahay sheegi doono aadka ay kaa qaataan marka xataa yuxakimuuka intay kuu soo xuguntamaan fii maa shajara baynahum uma laa yajiduu ayna helin fii anfusihim nafaftooda xarajan dhib mimaa qadayta waxaad xukmisay aynan ay dhib u arkin markaa waxaad nebi moxamed xukunkii loo soo xuguntamo markuu caddeeyo inadan dhib u arkin ala raba oo tiraadi samicnaa wa atacna wayusallimuu haddana amarkaas nebiga ay ay isu dhiibaan tasliiman wayusallimuu amra nebiy ay dhiibaan oy oggolaadaan tasliiman macnaha dhiibid oo adkayn weeyaan macnaha waxaa weeyaan qofkii haddii muslimnimo uu sheeganayo wax allaala wixii dhexdooda dhaca horta inay kuu soo xukunta xukuntamaan waa shar mujarad taxaakum ilaa rasuulillaahi haddana lama rabee waxaa la rabaa wixii markii adiga la xukumka u dhaca ama faa'iide adiga ha kuu lahaado ama ha lagaa lahaadee inaad qalbigaada kusantoo tiraahda ilaahay rasuulkiisa iga xukumay anigana waan ogolahay inaad tiraahda saasaa mu'min lagu noqda haddana amarkaas aada dhiibtid laakiin markii eh, aada tegtid arrinta markaad adiga heshidna aada ku faraxdid markii kalena qalbigaada aada wax ku jirtid shaqadii yahuudda weeyaan oo waxay leeyihiin sidii munaafiqiinta iyo yahuudda lagu yaqaan musanifku wuxuu leeyahay nasalat haadihi alaayatu aayaddan ayada way soo degtay fii maa balagana intana soo gaartay wallaahu aclame fii rajulin bay ku soo degtay khaasama la dooday azubayra fii ardin zubayr ibn alcawaam ninka la yidhaahdo oo axadu lmubashariina biljanna ah waa eh, ibnu camati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam intaasoo dhan uu yahay jannada loogu bishaaray ninkaasuu wuxuu kula dooday fii ardin fii saqyi ardin beer waraabkeeda faqada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu u xukmiyey bihaa bitilka alardi lizubayr iyou u xukmiyey qisada waa qiso macruuf oo axaadiid idinku soo martay beer la waraabinay ee markaa zubayr uu ku soo horeeyey baa nebigu wuxuu ri meeshaas haddaad gaarsatid kacbaynka iyo wixii lahaa leh biyaha uu wareeji buu yidhi ninkan asiga ninkii kaloo saxaabigaa wuxuu yidhi zubayrow waxa weeyaan qaraabanimadii nebiga aada la ahayd baa ku anfacday buuri ee waxaan sidaas iigama aadan horay lahayn markii saas nebiga u maqlo wuxuu wuxuuna haddayba arrinta saas tahay zubayrow beertaada ku waraabso ilaa meeshii biyaha loogu talagalay ay kuu gaaraan gaarsiiso markaa kadibna ninkaan u wareejiyaa layidhi waagii hore waxaan ku lahay biyaha intaas yar ku ekayso ninkaa xaq ousan laheen baan aniga siinay min baab tacaawun iyo talaatuf bay aheede xugum sharci ma ahayn oo aniga labadiin aan idin xukmina laakiin maadaama asiga uu saas yidhi xaq qaado dhammaystiran qaado kadibna asiga u wareeji baa layidhi markaa lama dhihin aqbaha habaha siini lama dhih marka qisada waa qisa mashhuur ahoo macruufa saxiixayn ayb aayadda markii saas ku dhacday yaa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddan oo ninkaa waxaa la yidhi amarka rasuulka inaad qaadatid qalbigaadana uu ku fiyoobaado arrintaas adigana isu dhiibtid saasaad mu'minku noqon kartaa haddii intaas lagaa waayo iimaankaadaan wax ka jirin macnihii saasay noqonaysa undur markaan wahaada alqadaa'u qadahan asiga eh sunnatun weeyaanoo min rasuuli illaahi labadaas nin oo aayaddii ku soo degtay oo ilaahay uu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka sunno nebi bay ahayd markii hore laa xukmun ma aha mansuusun la cadday fi lqur'aan ma ahe xugum qur'aanka lagu cadday ma aheena nebiga xugum ou riday buu ahaa ayib nebiga xukumkiisiibaa waxaa la yidhi markaa ninkaanan arrintaas rumaysan imaamaba soo geli karo waalqur'aanu yadullu qur'aankana wuxuu tusinayaa wallaahu aclam calaa maa wasaftu inay arrintaas ay ahayd arrin sunnada nebiga ee aayad qur'aan aysan ahayn qur'aankii saasuu tusinaa ku leeyay liannahu low kaana hadduu ahaan lahay xukumkaas dhacay qadaa'an bilqur'aani qur-aanka wuxuu xukmi hadduu ahaan lahay kaana wuxuu ahaan lahay xukumkaas asiga xuguman buu ahaan lahay mansuusan la cadday bikitaab illaahi wa ashbaha waxaynu ekaan laheyd an yakuunuu inay ahaadaan idaa lam yusallimuu haddayna isu dhiibin lixukmi kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa xukumkiisa nasan xaaluha mida la caday naskoo hayra mushkili اlamri amarkiis ishkaal uusan ku jirin haddayna isu dhiibi lahayn waxaa u ekaan laheed annahum ayaga laysuu bimu'miniina inaysan ahayn idaa radduu hadday celiyaan xukma tanziili idaa lam yusallimuu lahu ay walam yusallimuu lahu ayna isu aynu isu sallimin musanifka walqur'aanu yadullu faqradaan haddaad fahamtid laqbadeeda dhib malah wuxuu ula jeedaa aayaddan ayada ah waxay ay ay ku canaananaysa dadkaas oo ay ku soo degtay waxa ay ku canaananaysa wuxuu ahaay xugum nebiga calayhi salaatu wasalaam ou riday buu ahaa xugum nebiga ou riday buu ahaay markaasaa la yidhi xukumkii nebiga ninkaana sidaas u qaadanin islaam maba ahaan karaba laakiin musanifku waxau leeyahay hadday ahaan laheyd xukumkaas aayad qur-aan oo la diiday shaki aayad qur'aan ahoo waadix oo macnaheeda waadixay hadday ahaan laheyd wax la diiday taas ayagaba shaki kama joogi laheen inay gaalo yihiin shaki kama joogi laheen ee waxa in la caddeeyo u baahday waxay noqotay sunnadii nebigaoo xukumkaas ou riday ah ninkii khilaafa inay la mid tahay amarkii ilaahay oo la khilaafay ee hadday ahaan laheyd aayad la khilaafay waxay horigu ogaayeen aayad nas ah macnaheedana waadix ou yahay ishkaal uusan ku jirin aayad saas la khilaaf hadday ahaan lahayd in islaamka looga baxayo horeybay buu u ogaayeen arrintaas arrin laysku baraajuuna ma ahayn arrinta in laysku baraarijo u baahan waxay ahayd arrinta oo nebiga xukunkiisi ah oo dadka loo caddaynayo macnaheedina ay tahay in la ogeysiiyo ninkii sunnadaas nebiga iyo xukumkiisa diiday waxay la mid tahay asoo amarkii ilaahay diiday taasaa ka qarsoonaan lahayd oo loogu baraarujiyey macnihii saasuu ujeedaa musanif marka u fiiri wاlqur'aanu yadullu qur'aanka wuxuu tusinayaa wallaahu aclam calaa maa wasaftu calaa maa dakartu waxaan soo sheegay oo ah inay waxa meesha ka dhacay sunnada nebiga ay tahay aysan aayad ahayn liannahu low kaana xukumkaas hadduu ahaan lahay qadaa'an bilqur'aani qado oo qur-aanka ku yaalla hadduu ahaan lahay kaana xukman mansuusan bikitaabi illaahi wuxuu ahaan lahay xugum lagu caday ilaahay kitaabkiisa wa ashbaha marka waxay ekaan lahayd an yakuunuu inay ahaadaan idaa lam yusallimuu haddaynu u dhiibin amarka lixukmi kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisu xukumkiisa nasan mansuusan xaalu ee mid la caday naskoo gayra mushkili اlamri amarkiisa ishkaal uusan ahaynoo waadix ou yahay waxaa uu dhowaan laheed oy ogaan lahaayeen annahum laysuu bimu'miniina inay yihiin maxaa jira idaa radduu liannahum radduu xukma tansiili aayaddii qur-aanka xukumkeeday baceliyeen marka gaalayba ahaan lahaayeen oo taas marka shaki kama joogi laheen idaa lam yusallimuu lahu lilaahi ilaahi haddaynu u sallimin gaalay ahaan lahaayeen taasna ma ahayn midda in laysku baraarujo u baahan oo shaki kama joogto laakiin waxa shakiga awal imaan lahayd waxaa weeyaan ina sunnada nebiga mowqifkaas ay leedahay ayib wa qaala tabaaraka wa tacaalaa laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda qad yaclamu allahu aladiina yatasallaluuna minkum liwaada falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun أو yusiibahum cadaabun aliim waxay ka mid tahay aayaadka dadka saxaabada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aadaab uu soo jeediyey oo nebiga in lagula dhaqmo ah darajo ilaahay wuxuu gaarsiiyey inay la ixtiraamo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa yaa ilaahay ori ninkii doonaya nebiga inuu la hadlo shukran lilaahi calaa haadihi اnicma alatii tawafarat lahu min muxaadaatii lilnabiy sala allahu calayhi wasalam waxaa laasima inuu sadaqa la bax nebiga hadalkiisa aada la hadlaysa keli a sadaqa in la baxdid aleed ayb waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la nasa xukumkaas waa la nasakhay waa noo imaan doonaa markii mu'miniinta dhammaay ay ka bixi waayeen nebiga maanta dhan inaad la hadaysid waa rabtaa lacagtii aad mana heli karaysid waxaa laga rabay keliyaa xikmatullahi in lagu baraarujiyo nebiga ixtiraamku uu ka mudan yahay ayib waxaa kaloo lagu baraarujiyey laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih inuu nebiga wuxuusan dhihin aan laga hormarin walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum bibacdin an taxbat acmaalukum aleyh sidaad adinka isugu qaylinaysiin nebiga markaad la hadlaysid inaad kuqor qaylisid lama rabaa layidhi aadaab iyo ixtiraam iyo kalaam yar in lagula hadlo latiif ayb waxyaalaha marka lagu eh, saxaabada lagu adbi waxaa ka mid ahayd laa tajcaluuha ka yeelina ducaaءa arasuuli rasuulka markaad la hadlaysin ood u yeehaysaan baynakum dhexdiinna ka ducaa'i bacdikum bacdan saad adinka isugu yeertiin yaa fulaan yaa muxamed yaa cali yaa cuhmaan adinka markaad isku yeedhay saasaad leedihiin laakiin nebiga markaad u yeeraysiin saas ha dhihina lyii yaa muxamed inaad tidhaahda waa edabdarro weeyaan oo waxaad leedahay yaa rasuula allah yaa nebiy allah yaa abalqaasim waxaa la rabaa alfaadaas wanaagsan ee qiimaha leh oo ku ogeysiinaysa qofka nebiga la hadlaya ixtiraam iyo taqdiir inuu ula jeedo taasaa la rabaa in la isticmaalaa leydi ayib adiga markaan haadaa fii xaali xayaatii weeyaan haddii marki uu yahay sida annaga aan nahayne qaala muxamedun inaad iska tiraa lama rabo ama qaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam qaala muxamed bnu cabdillahi salى اllahu عalayه wasalam haddaad salى اllahu عalayه wasalam aad ku dartid waa ixtiraam weeyaan qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam qaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam faina abalqaasimi salى اllahu عalayه wasalama qaala wixii waxaas lamid ah yaa loo baahan yahay marka eh, ilaahay waxyaalaha uu saxaabada amray laa tas'aluu can ashyaa'in tubda lakum tasu'kum baa leh nebiga iska weydiin xataa wax kale ma ahayn walidaalika waxay yidhaahdeen mahaabatan waxtiraama nebiga daraaddeed nin saa u fiiri kara nebiga oo indhaha ka buuxi kari kuma naguma jirin bay yidhahdeen nebigoo la ixtiraamaya awgeed marka nebiga sidaas buu ilaahay agtiisna ugu weyn yahay dadka mu'miniinta ah oo sheeganaya inuu ay raacsan yihiinna saasuu agtooda ugu weyn yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda qad yaclamu allahu ilaahay wuxuu og yahay baa layidhi aladiina kuwii yatasallaluuna dhuumanay tasallul waxaa la yidhaahdaa kuwa macnaa asalkeeda min asalli baa laga keenay siibasho weeyaan wax wax laga dhex bixiyo yaa la yidhaha luqa ahaan markay tasallulkana waxaa weeyaan alkhuruuju bikhifya qofkii si qarsooni uu ku baxa qad yaclamu allahu ilaahay wuxuu og yahay aladiina kuwii yatasallaluuna ee siibanay ee dhuumanay oo minkum adinka idinka mid ah liwaadan is-asturid liwaadan asturid khifyatan macnaha saas weeyaan yacni dadkii munaafiqiinta ahay ay markii nebiga lala fadhiyo ama cilmi ha la barto ama jihaad ha laga sheekaynayo ama qadiyo waaweyna muslimiinta sa amarkaasna ayna ugu fulin bay safki ka baxayaan ayib markay safki ka baxaan si toos aho loo jeedo uma baxayo asoo fadhiya wuu ninkaan isku aadinayaa ninkaasuu haddana isku sii aadinayaa ninkii inad fadhiyaad u malaysaa laakiin xaqiiqahaan tartiib tartiib buu u baxayaa si loo dareemin inuu meesha ka baxayo yuu tartiib u baxaya haddii dadka hortiiska bixi lahay munaafiqnimadiisa caddaa laakiin inuu ka baxana waa raba awaamirtaasna aan waxba lagu qaadanin inaan la ogaanina waa rabaa sidaasay munaafiqiinta ahi hadleen ayib marka yatasallaluuna minkum liwaadan marka ilaahi wuxuu idhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi falyaxdar ha cabsadeena baa layidhi oo ha digtoonaadeenoo aladiina kuwii yukhaalifuuna can amrihi yukhaalifuuna amrahu ilaahay ama rasuulka amarkiisa kuwa khilaafay oo ah fadhigiisa laga baxa asoon ogolayn oo si qarsooni looga baxo ha ka digtooneedeeno an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitno aw yusiibahum inuu asiibo cadaabun aliim fitnada waxaa weeye zalaazil iyo jirooyin iyo amraad oo ku dhacdo cadaab aliimna fi dunyaa waalaakhira waa la wada yaqaano labada ka fagsan maaya marka kuwa saas dhahaya nebigii mu'miniinta idiinma jeedo idiinma jeedaan ee si toosa ugu baxa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala og baa la yidhi haddii ay moodeen nebigii iyo saxaabadiisa inay ka qarsoon yihiin waxaa ayna ka qarsooneen ilaahay subxaanahu wa tacaala callaamu lguyuub wax kasta og baa og ayib وqاaلa تaعاaلى وإdا ducوu إilى الlahi وrasuulihi liyaxkuma baynahm إidaa fariiq minhm mcriضuun musanifkaa soo sheegaya qiimaha xugumka nebiga uu leeyahay yaa waxaa leyihi waxaa ka mida munaafiqiintii waidaa ducوu haddii loogu yeero ilى اllahi وarasuulihi ay ilى التaxaakumi ilىa kitaabi الlahi وasunati rasuulihi liyaxkuma baynahum dhexdooda inuu xukmiyo idaa fariiqun waaba ayagoo qayb ka mid oo minhum ay ka mida mucriduuna way jeesanayaan nebi muxamed maa noogula yeeraa inuu wax nagu xukmiyo idaa fariiqun minhum mucriduun xukumkaas niyad uma haayaan inay u xukumtamaan sharcigaas asaasiga ah ayib wa in yakun lahum lxaq xaqa hadday ayaga u sugnaado hadday ogyihiin qadiyadan ayada ah oo nebiga loo rafcinayo loo bandhigayo inay xaqa ayaga lahaan doonaanne ya-tuu ilayhi way u imaanayaan mudciniina ayagoo hoggaansan waxay leeyiin nebiga aan uxuguntanno markay og yihiin qadiyada inay ayaga kasbanayaan markii kalena way jeesanayaan baa layidhi marka ilaahay waxa uu leeyahay afii quluubihim marad dadka arrintaas waxaa ku ximbaaray oo markii dan ay kala yihiin ay u ordayaan markay cabsanayaan ay ka tegayaan ma waxaa ku ximbaaray afii quluubihim marad qalbigooda ma jiran yahay oo nifaaq may ku jiran yihiin amirtaabuu mase waaba shakiyeen oo diintaanayba rumaysneen am yakhaafuuna ma waxay amase waxay ka cabsanayaan an yaxiifa allaahu calayhim ilaahay inuu ku jawr falo ilaahay xaqoodii inuu ka inkiro masaasay ka cabsanayaan iyo warasuuluhu markaasaa la yidhi bal ulaa'ika hum الظaalimuun waxaasoo dhan ma ahee ulaa'ika hum الظaalimuun dulmiga ay doonayaan awgeed baa indhaha ka tuuray marka dulmiga waxaa soo gelaya annifaaq الshaku alkhawfu min min kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi cadli umaba arkaanba intii dhambalaayoo dhan baa isugu timid wabittaali waxaa weeyaan dadkaas waa munaafiqiina lyidhi waxaa fiican marka dadka mu'miniinta ah inay cagsigooda ahaadaan waa kana inamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu inamaa kaana wuxuu ahaaday buu leeyahay ilaahay qowla almu'miniina waa khabarkii oo soo hormaree mu'miniinta qowlkeeda idaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa haddii loogu yeedho liyaxkuma baynahum inay uu ilaahay rasuulkiisa dhexdooda xukmiyo mu'miniinta waxay ahaadeen an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa waan maqalnay fii maa duciinaa ilayhi faajabna wa aطacnaa fii maa sadara min rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam min alxukm markaasaa ilaahay wuxuu ihi wa ulaa'ika hum lmuflixuuna kuwaasaana ah kuwa guulaystay kuwaa ilaahay rasuulkiisa xukunkooda u kaalaya haddii la yidhaahdo kuwa u soo cararaya qalbigoodana ay ka jecel yihiin kuwaasoo dhahaya samicnaa wa atacnaa kuwaasaa guulaystaa leehi marka waxaa munaafiqiinta la mid eh dadkan caalamulislaami madaxda u ahoo dhan markii la soo qaado war shareecada islaamka aan isku xukunno annaga muslimiin baa nahay ilaahay baa dastuur noo soo dejiyey ee shareecadeennaan aan isku xukumina markii la yidhaahdo kuwa diidaya ee islaamka waa rajci ama waa wax laga soo gudbay kuwa dhahaya iyo munaafiqiintaas ilaahay uu soo sheegay waxba isma dhaamaan ninkii ilaahay diintiisa in lagu xugumtama diido diido weeyaan diidada iyo abwaabta kale way kala tahay ninka diidoyna sharci islaamka maba rabno mana isku xugminayno waa wax xun oo laga soo gudbay ninkaas gaal weeyaan munaafiqnimadana waa gaalnimo iyo dheeraad weeyaan marka arrin oo iska sahlan oo ninkii rabo islaamka dawladda haddii isku xukuntana waa wax fiican haddii uu ka tagana dadka kale uu la mid yahay oo laysa calayhi dambun ma aha qadiyada qadiya qadiya caqiida weeyaan min sulbi lislaam bay ka mid tahay caqiida rasmiya inay qofkii diinta islaamka mas-uul ha ahaado ama shacbi ha noqdo inay inay u codayaan waxaa la mid eh waxaa aada loola yaabaa nin muslimnimo sheeganaya bacd albuldaan baa waxaa jira e, wax dimuqraadiya lagu magacaabo oo islaamku waxaa la bilaabaa taswiid macnaha qaanuunkaan isku xugminayno aan aan u sawdbixinaa la leeyahay dad badan oo muslimiin isku sheegaa waxay u codbixinayaan inaan islaamka isku xukmin oo nidaamkii kaloo la qaata ama ha noqdo ishtiraaki ama dimuqraadi ama buudi ama bakti kale ha noqdo ninkii islaamka xukumkiisa ka lexdo meel kala sawdanku bixina yidhaahdo dadkaasuu la mid yahay isigane marka qadiyada haddii dadka siday xaqiiqada tahay ay fahmi lahaayeen sidaa uma ina fududaysanayn marka qadiyada waxaa weeyaan waa qadiya jawhariye ah ilaahay wuxuu leeyahay waman yuطic illaaha ilaahay ninkii adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa oo wayaksha allaha ilaahay ka cabsado oo wayattaqihi ilaahay ka cabsado wayattaqii iyo wayattaqih laba qiraaco weeyaan fa ulaa'ika hum ulfaa'izuuna kuwaasaa guulaystay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay ninkii arrintaas ahaadoo munaafiqiintaas ka dunaado ilaahay saas iyuu guul ku tilmaamay marka musanifku undur wuxuu leeyahay faaclama allahu ilaahay wuxuu ogeysiyey annaasa dadkii fii haadihi alaayati anna ducaa'ahum ayga yeeritaankooda ilaa rasuuli illaahi loogu yeero liyaxkuma baynahum inuu dhexdooda xukmiyo ducaa'un weeyaan ilaa xukmi illaahi loogu yeero rasuulka ilaahay uu kaalay ee uu soo xuguntan haddii lagu yidhaha waxay la mid tahay adoo ilaahay xugunkiisa ukaale lagu yidhi maxaa yeelay ilaahay rasuulkan asaa soo dirsaday asaana yaani xugumkaas raalli ka ah maxaa yeelay lianna alxaakima baynahum dadka muslimiinta dhexdooda waxaa xukminayo rasuulullaahi waayo wa idaa sallamuu hadday isu dhiibaanoy arrintuu u dhiibaan lixukmi rasuulillaahi fa innamaa sallamuu waxay ay u dhiibeen amarkoodii lixukmihi xukmillaahi maxaa yeelay waa bifardillaahi ilaahay baa saa lagu farad yeelay haddaad rasuulka isu dhiibtid ood ku xukuntantid ilaahay baad isu dhiibtay maxaa yeelay ilaahay asaa ku amray inaad nebiga u xukuntantid waannahu ana allaha ilaahay aclamahum wuxuu ogeysiiyey anna xukmahu rasuulka xukumkiisa xukmu xukmullaahi inuu yahay calaa macnaa iftiraadihi ilaahay aanugu farad yeelay daraaddeed weeyaan liajli ana allaha qad iftarada calayna xukmahu saas waa macnaheedu calaadii bimacnaa liajli bay ku timaada لأجل أو لمعنى لمعنى اftiraadihi لأجli اftiraadihi ilaahay nagu farad yeelitaankiiso xukmahu xukma rasuulillaahi aan qaadan nagu farad yeelay iyo wamaa sabaqa waliأjli maa sabaqa wixii hormaray fii cilmihi cilmi illaahi jala hanaa'uhu oo min iscaadihi ilaahay liibaanintiisa ah rasuulka la liibaaniyey bicismatihi asiga nebigoo macsuum laga dhigay oo la dhowray macsuum waxaa weeyaan inuu shareicada khata ka sheegin baa ilaahay cismo u siiyey marka ilaahay nebigu wuxuu guul u siiyey iscaad uu ku liibaaniyey bicismatii bikowni rasuuli illaahi macsuuma min alwuquuci fi اlkhaطأ yacni khata inuu ku dhaca buu ilaahay ka dhowray iyo wa tawfiiqihi ilaahay baa haddana waafajiyey sida wanaagsan iyo wamaa shahida lahu iyo waliajli maa shahida lahu ilaahay wuxuu rasuulkiisa u markhaati noqday bihi bimaa bidaalika oo min hidaayatihi ilaahay rasuulkiisa ilaahay hanuunintiisa ah iyo waitibaacihi iyo raacintiisu amrahu min hidaayatii ilaahay yaa rasuulka hanuuniyey iyo watibaaci itibaaci rasuuli rasuulka raacitaankiisu amrahu amarallahi ou raacay isku soo guudguud wuxuu u jeedaa waxaa ilaahay aan rasuulkiisa amarkiisa u qaadanaynaa rasuulka horta macsuumaas ilaahay ka dhigin haddana waa waafajisida sawaabka haddana wamaa shahida lahu min hidaayatihi ilaahaya rasuulka wuxuu u markhaati kacay nin hanuunsan inuu yahay iyo wa iyo wa amara biitibaacihi amrahu iyo amarka rasuulka in la raaca ilaaha amray intaasoo dhan yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku manaystay intaasaa waxay u suuro gelisa markaan inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam intaas lagu raaco فaxkama ilaahay wuxuu sugay fardahu fardigiisa uu ku waajibi ku ilzaamiyey ilaahay wuxuu sugay biilzaami khalqihi khalqigiisa wuxuu ku laazimiye u ku farad yeelay daacata rasuulihi rasuulkiisa inay adeecaan iyo wa iclaamihim inuu ogeysiyo annahaa daacada rasuulka la adeecaahu daacatuhu daacatullahi inay tahay wa iclaamihim khalaa'iqda waxaa la ogeysiiyey annahaa ay daacata arasuul daacatuhu daacatu llahi inay tahay fa jamaca lahum wuxuu u kulmiyey an aclamahum inuu ogeysiiyey ana alfarda calayhim midka laasimka ku ah ummaddii itibaacu amrihi amri illaahi ilaahay amarkiisa inay raacaan laa itibaacu amrihi amri rasuuli illaahi فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره أمر الله إلهي أمر كيس إن الراعان إيو أمر رسوله إلهي وحو أمد أغيسي أمرك إلهي أمرك رسولك إن لقاته وهو أن طاعة رسوله طاعة أيته ثم أعلمهم حو أغيسي أنه أن الله فرض على رسوله رسولك إنه كفرض يالي اتباع أمره amri illaahi rasuulka waxaa lagu faradaya amarka ilaahay inuu raaco jala jalaa waxaasoo maa macnihi keli ah musanifka bicibaaraat mutacadida ah. khulaasadana ay tahay dad yaamow ilaahay wuxuu na amray inaan rasuulkii adeecno wax allaale wuxuu noola yimid ilaahay rasuulkii la adeecana waxaa keentay asigoo rasuulka inuu gafa laga ilaaliyey asoo la hanuuniyey asigoo haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkii ilaahay mooye wax kale aan qaadanaynin waxuu sheegaya ilahay xaggiisa ay ka yimideen intaasoo dhan waxay tahay adkayn makaanada nebiga calayhi salaatu wasalaam min diin illaahi uu ku la ogaado ayib baabkaana noogu dambe inta kale waxaa weeyaan markaan kitaabkii aan geli doono baabu maa abana allahu likhalqi min fardihi calىa rasuulihi itibaaca maa uuxiya ilayh wamaa shahida lahu bihi min itibaaci maa umira bihi wa min hudaahu wa annahu haadin liman itabacah baabu maa yuu baab yahay abana allahu ilaahay uu caddeeyey likhalqihi khalqigiisa oo min fardihi ilaahay fardi helitaankiisa ah calaa rasuulihi ou ku farad yeelay itibaaca maa uuxiya ilayhi wixii loo waxyo ayib iyo wamaa ou raaco ilaahay wuxuu farad yeelay itibaaca maa uuxiya ilayhi nabiga wixii loo waxyooday inuu raaco iyo wamaa shahida lahu ilaahay wuxuu u markhaati kacay bihi bidaalika oo min itibaaci maa umira bihi nebiga inuu raacay wixii la amray iyo wa min hudaahu hanuunkiisa wa annahu ana annabiya nebigana haadin inuu yahay midkii hanuuninayo liman itabacahu asna ninkii raaco haadin ila ariiqi lmustaqiim saas wa ayib tii hore waxay baabkan kaga duwan tahay baabkii hore wuxuu ahay nebigoo la raaco baabkaana waxaa lagu tusinayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam yaa waxaa ilaahay ku waajibiyey wixii loo waxyooday asiga inuu raaco marka waxa loo waxyooday imaa inay qur-aan tahay ama sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ay tahay marka nebigiiba haddii la yidhi wixii laguu soo waxyooday raac nin kalena min baabi owlaa bay u tahay oo inuu raaco waajib bay ku tahay macnihii saas wa qaala alimaamu shaafici wuxuu ihi qaala allahu jala hanaau linabiyihi wuxuu u yidhi yaa ayuha nabiyu nebiy habow itaqi illaaha ilaahay ka cabso walaa tudici alkaafiriina gaaladii ha ateecin io walmunaafiqiinana ha ateecin ina allaha kaana caliiman xakiima wattabic raac baa layidhi maa yuuxaa ilayka wixii laguu soo waxyoonayo min rabbika rabbigaaga lagaaga soo waxyoonayo qur-aankii raac ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii og bimaa marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waatabic nebi muxamedow raac amarkaas marka hore muwajah linabiy sala allahu calayhi wasalam marka nebiga amarka marka hore ku wajahan yahay haddii nebiga la amrayna dadkii asiga rumaysan min baabi awlaa weeyaan walidaalika waxaa weeyaan waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa meel marisay ee maxabbada u dhalisay waxaa weeyaan ilaahay sharcigu u soo dejiyey ninka tadbiiqiisa sharcigaa qaadashadiisa ugu horreey ummadda buu ahay nebiga calayhi salaatu wassalaam sharciga tadbiiqitaankiisa wax allaale wixii ilaahay khayr u amro nebiga kii ugu horeeya buu ah wuxuu xumaan ka reebana kii ugu reeban marka sidaas baa waxay yeeshay dacwada nebiga calayh salaatu wasalaam inay meel marto dhibaatada hadda caalam ka jirta waxa weeyaan qofkii mas-uulka ahay ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama mudiir ha noqdo qaanuunkii ayaga ay degsadeen dadkii qaanuunkaas degsaday waabay ka baxsan yihiin masaakiintaasaa lagu dabaqaya dadkii kalena waxaa weeyaan way iska oo madaxda ahy kumaba jiraanba ayaga marka macnihii waxay noqonaysaa kalsooni iyo qinaacad iyo kala dambayn meeshu ay ku baabayaan ani markaan ogaado arrintaan adiga aada samaynayso inay ka baxsan tahay wixii aniga aada igu daabaqaysa anigana ku qanci maayo waxaan ayda walidaalika nebi maxamed calayh salaatu salaam markii naagtii oo maksuumada ay xaday ee layidhi naagtan quraysh bay ka mid tahay rasuulka ilaahay loogala hadlay aad buu ugu carooday low anna faatimata binta muxammadin saraqad laqatactu yadaha buu nebiga calayh salaatu salaam yidhi markaasaa la yidhi maadaama nebi gabadhiisii gacan uu ka goyla hadday waxabi lahayd naa quraysh liiraa warkeeda ma jirta iska dhaafta taasaa waxay keentay markaan dacwada nebiga calayh isalaatu wasalaam waa diinullahi inay aada dadkii u qancaan oo ay u jeclaadaan oo mar kastaba ay arkaan rasuulka ilaahay inuu yahay amaama laakiin haddaad nidaam adiga degsatid adiga aada ka sarraysid waxa annaga na haysto caalamka waxyaalaha uu yaabaran waqaala tacaala ilaahi haddana waxau ihi itabic nabi maxamedun raac maa uuxiya ilayka wixii laguu soo waxyooda min rabbika laa ilaaha ilaa huwa ilaahoon ilaahaas ahayn ma jiro wa acrid can ilmushrikiina mushrikiintana ka jeeso hadda marka aayaadkan watabic maa uuxiya ilayka mar waxay ku tusinaysaa horta baada waxyigi ilaahay soo dejiyey oo lagu camal falo taas waadix weeyaan waxaa kaloy macnaheeda ximbaarsan tahay haddaad umma islaamiya aad tahay ina dabadhilif aad noqotid ood ummad kale aad daba orodid oo ayga caadaadkoodii noloshoodii waxay ay qiimeeyaan oo dhan inaad kaga dayatid oo adiga aada raacdidood ood naftaada isxaqirtid lama rabo liannahu taas waxay diidaysaa watabic maa uuxiya ilayk marka muslimiintu waxay ahaan jireen ninka muslimka ah ilaahay wuxuu si ugu tilmaamo walaa tahinuu walaa taxsunuu wa antum alaclown ayadoo meeshii ugu xumeed la maray ee muslimiinta dagaal lagu jibiyey yaa ilaahay wuxuu ihi waxaas dagaalka ladinku jibiyey waxaa ka muhiimsan nafsiyaalkiina inad inay sarrayso oo gaal aada hoos u aragta marka gaalo waa qurun weeyaan inaad hoostaada ka aragta ad rabaa laakiin inaad daba orodido oo ayaga wanaagoodii waxay wanaag u arkaan caadaadka iyo socodka iyo dhalashada iyo caruurtaadii wax loo baahaya ma waa mid weeyaan taas marka ma aha mujarad iska diidana maana waajibka dadka muslimiinka saara waxaa weeyaan inay ay isa soo dhisaan xaggii dhaqaalihii xaggii quwadii xaggii cilmigii marka ay noqdaan maa fii mushkila qof daciif hadda waa noqon karaa laakiin cilmigan muxtakar nin kelibkuma gaar ah ina qofka laysa soo saaro cilmiga aada baratid oo dadkaas waxba aadan ugu baahanin waa waajib annagana saaro weeyaan shucuub iyo iyo mas-uuliinba marka watabic maa uuxiya ilayka diintaadii dhab mam u qaadan kartid ilaa nin isku filan un ummad kale u baahnayn inaad noqotid mooye laakiin ninkii wixii la cuni lahay wixii la gunta lahay wixii la akhri lahay haddiiba dad kale aad ka weydiisanaysid qasab waxaa kuugu ah wax allaale wixii lagugu amray inaad qaalatid ad ku qasban tahay taasna weligeed ma heli karaysid xorriye oo kaamil ah magaca la sheega mooye ayb waqaala tacaala ilaahay wuxuu ihi uma jacalnaaka waxaan kaa yeelay nebi muxamedow calaa shariicatin shariicadan aan ku dul yeelnay oo aada haysataa shariicadoo min alamri ee min amri illaahi ilaahay wuxuu ku amray ah ee fatabichaa shariicadaas raac walaa tattabica raacin ahwaa'a aladiina laa yaclamuun dadkaan waxba ogeen hawayaalkooda ha iska raacin oo dadka aan muslimiinta ahayn waxyaalaha ay ku qurqurxiyaan ha raacina shariicadaas qiimaha badan leh oo rabbiga kuu soo deji raac bale faaclama allahu ilaahay wuxuu ogeysiyey yaquulu lmusanifu raximahu llah faaclama allahu ilaahay wuxuu ogeysiyey rasuulahu mannahu asiga galladaysigiisu calayhi calaa rasuulihi bimaa sabaqa fii cilmihi cilmigiisa wixii uu hormaray oo ku manayst bimaa sabaqa fii cilmihi cilmillaahi waa ilaahay cilmigiisa wixii ku hormaray oo waa maxay waxaas oo min cismati nebiga in la dhowra ah min cismati cismatillaahi ilaahay dhowritaankiisaoo iyaahu nebiga ou dhowro min khalqihi ou ka dhowro nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ognahay aayaddan intayna soo degeen yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik yacni waxaa weeyaan wanaagga dad cadow ahayaa jiro marka waa is-ilaali jira naftiisa asoo ayna ka ahayn ku dadaal keli ah laakiin diinta islaamka nebiga haddii la dilo diintii dhamaa meesha ku baaba walidaalika markuu nabiga habeen meel ku dego waxaan wuxuu dhihi jiray natamanaa aw arjuu an yakuuna lanaa rajulun yaxrusuna nina ilaaliyo asagoo markaa saas arrinta ay tahay ee nebiga markastaba la ilaalinayo yaa ilaahay wuxuu u soo dejiyey wax hori uuna ilaahay u ogaayo min cismati cismati illaahi ilaahay dhowritaankiisa iyaahu nebiga u dhowra min khalqi oo faqaala ilaahay wuxuu uri yaa ayuha rasuulu rasuuli abow sala allahu calayhi wasalam balliq gaarsii maa unzila ilayka min rabbika rabbigaada wixii lagaaga soo dejiyo diinta dadka gaarsii wain lam tafcal haddaad saas samaynin famaa ballaqta risaalatahu risaaladii ilaahay ku amray ma aadan gaarsiinin marka waa mas-uuladi weyn soo ma arkaysid waxaa la yidhi wax allaala waxaan ku soo gaarsiinin cadowgaada iyo sadiiqaada intaba ekaan u gaarsii baa la yidhi taas marka waxaa weeyaan waxay u baahan tahay duruuf adag waa waxay u baahan tahay waxyaalo badan markaasaa ilaahay wuxuu u ballan qaaday arrintaas wixii uu suurogeli lahaay oo dhan ilaahay uu oofiyo oo waa maxay wallaahu yaxsibuka min annaasi baalyii ilaahay baa kaa ilaalinaya dadka wallaahu yaxsibuka min annaasi ilaahay wuxuu u ballan qaaday nebiga qof dili karto ama wax u geysan karta inayna jirin aayaddaa markii soo degtay kadib nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu dhihi jiray nin kasta meysaa iska mara ilaahay baa idowray marka taas macnihi waxay noqonaysaa diintan gaarsi wax allaale wixii kaa hortaagi lahay dhanna waa kaa zuulin oo wax ka hor imaan kara maleh taas waxay ka mid tahay waa taxaddi gaaladii oo dhan hadday kari kari lahaayeen hadday isku dayi kari lahaayeen inay nebiga dilaan say u suuro gasho aayaddan inay been noqoto mana noqonaysee way isku dayi lahaayeen laakiin ilaahigii subxaanahu wa tacaala kownkaa dhan iska lahay baa nebiga dadka ka ilaaliyay wabittaali calaa raqmi anfi kulli caduwin yuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam ou sidaa ku noolaa ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iska oofsado markii dambe marka taas waxay daliil u tahay waxyiga ilaahay xaqnimadiisa isagoo nebiga ajasiisa kow oon joogin baa ilaahay wuxuu siiyey ballanqaad wax dili kara inaysan jirin washahida waqaala almusanifu raximahu llahu tacaala washahida ilaahay wuxuu u markhaati kacay lahu lilnabiy sala allahu alayh wasalam jalla hanaa'uhu ilaahay ammaantiisa ha weynaatee عي له للنبي صلى الله عليه وسلم جل ثناؤه إلهي أمانتي سهويناته باستمساكه نبي إنه قبصدي بما أمره به إلهي وحو أمري إي والهدى في نفسه إي نفتي سإنه هنوسيها إي وهداية من اتبعه إنك الراعي إنه هنوسيها فقال إلهي وحور أرنتا سوك الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك سداسا أوحينا كوسو وحيون إليك أذنه محمد روحا أن كوسو وحيون أو قرآنك هو وحار روح لو مقعابي نرش حقيقة أوحي كجرتا إلى كتابك سئن لقاته سعادة الدنيا والآخرة مرك روحا أن كوسو وحيوني روحا من أمرنا أنك أمرك لو أه أو قرآنك أه maa kunta ma aadan ahayn tadrii mid og malkitaabu kitaab wuxuu yahay qur'aan ma aadan ogeyn wala liimaanu rumayn ilaahay la rumeeyana ma aadan ogeyn laakiin annagaa ku okeysiinay nicmo iyo tafadul iyo man min allahi tacaala walaakin jacalnaahu waxaan ka yeelnay qur'aankiin nuuran aan ka yeelnay nahdii bihi aan ku hanuuninayno man nashaau ninkaan doonno min cibaadina wa innaka adiga muxamadow latahdii waad hanuuninaysaa ilaa siraatin mustaqiimin jid toosan baad dadka ku hanuuninaysaa wa innaka latahdi macnaha macnaheedu waxaa weeyaan hidaayada markay min allahi tacaala ay ka tahay waxaa weeyaan hanuunkii oo qalbiga dadka loo geliyo markii nebi muxamed wa inaka latahdi laleeyahayne bimacna dalaalow dadkii jidkii toosnaa tusisaa wa laakiin nebiga dadki iimaanka qalbiga uma gelin karo inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa sidaas waaye oo namarka lagu leeyahay inaka latahdi bimacnaa latadullu alcibaada cala ariiqi almustaqiim saasaa loo jeeda wa qaala tabaaraka wa tacaala ilaahi wuxuu iri walowlaa fadlu اllahi calayka waraxmatuhu lahamat طaa'ifat minhum an yudiluuk walowlaa fadlu اllahi ilaahay fadligiisa uu ku sii ma ahaateene calayka adiga uu kugu soo dejiyo qur-aanka iyo waraxmatuhu naxariistiisa lahamad waxay hamisay طائفة qayb oo minhum ayay ka mid e kuwa munaafiqiinta yahuudda an yudiluuka inay ku dhumiyaan qisadaan oo aayaadkan ay ku soo degtay waa qisaabada dheer weeyaan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahu qisada bidaayadeeda nin oo munaafiq ah nin yahuud xoola ka xaday markaasuu nin muslim oo iska toosano dusha ka saaray marka markii layga soo xuguntamay qoladii munaafiqiinta oo dhan waxay isugu markhaati kacday xoolaha ninkaa munaafiqa inuusan xadin ee yahuudan beensheega ama ninkaa saalixa uu ka qaatay midkood marka nebiga wixii loosoo xuguntamo unbuu xugminayaa markaa waxaa dhici gaadhay oo dhici gartay in loo xukmiyo eh, ninkii munaafiqahay arrinta ee la beri yeelo asoo saariq ah saasaa dhici tagtay aayaadkii baa soo degay waa la cadday markaa ilaahay marka wuxuu yihi qoladaasi waxay ku sigteen inay ku dhumiyaan wamaa yudiluuna ilaa anfusahum dhumista adiga ay ku dhumana eygay dhumis u tahay low faradnaa hadday dhacda nebiga inuu sidaas ku xukmiyo intaasaa awooddiisa markhaati iyo wixii hadba u muuqda xaq inay tahay inuu fii xaqiiqati اlamri gafo nebiga dulshiisa ma aha laakiin inuu sidii markhaatida iyo siday tahay inuu u xukmiyo haddii sida iyagu soo xuguntamee nebigu xukmi lahay ee munaafiqiinta arrinta ay qaadan lahaayeen nebiga dembi kuma lahaateenoo liannahu markhaati bay keeneen markhaatiga u xugmiyey laakiin kuwii ayagoo xaqi og qariyeen yay halaag ku tahay buu ilaahay leeyahy ayay balaal ku tahay wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yaduruunaka mana ku dhibayaan min shay wax arrintaas adiga ay kugu dhibayaanna ma jirto waanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey calayka adiga alkitaaba qur-aankii waalxikmata sunnadii wacallamaka wuxuu ku baray maa lam takun taclamu wa kaana fadlu llahi ilaahay fadligiisa wuxuu ahay calayka uu kuu soo dejiyey cadiima fadliga ilaahay waxaa ka mid eh in qoladaas ku dhumi rartay arrintooda lagu caddeeyey ee baadilkii ninkii watan ku cadaaday xaqina u ku cadaaday undur faabaana allahu ilaahay wuxuu cadeeyey an qad farada inuu farad yeelay calaa nabiyihi nebigiisa itibaaca amrihi amarkiisa in la raaco wa shahida lahu wuxuu u markhaati kacay bilbalaaqi canhu inuu ilaahay xaggiisa nebigu wax ka gaarsiiyey wa shahida bihi linafsihi nebiganu naftiisu sumaraa calaahan ballaqtu buu yidhi wanaxnu nashhadu lahu nebiga waxaanu markhaati kacaynaa bihi bidaalika tabliiqi inuu ilaahay diintii ka gaarsiiyey taqaruban baan ugu markhaati kacaynaa oo ilallaahi ilaahay aan ugu dhowaanayno biliimaani bihi nebiga la rumeeyo iyo ilayhi ilaahay oo loogu dhowaado loogu tawasula bitasdiiqi kalimaatihi kalimaati illaahi wa kalimaati arasuul aydan tawasul bikalimaati illaahi layskuma khilaafsano waxa tawasulka acmaal saalixa inuu qofkii ku tawasulo inan dhib ayna lahayn wax ka khilaafsan mala hadda ma ah nebigan ku tawasulaynaa maa inama tawasul bitasdiiqi kalimaatihi yani iimaanunaa billaahi nataqarabu bihi ila allah saas waay taasaa laga hadlaya haddii meeshuu musanif ka hadlaya watawasulan ilayhi ila allahi bitasdiiqi kalimaatihi nebiga kalimaadkiisa aan rumayn ama kalimaat illaahi waxay tiraahda waa iska suurogeli karta ayib walidaalika dadkii asxaabu lgaarka godka ku dhici jiray markay ilaahay baryayeen waxay ilaahay ku tawasuleen oo ku baryeen acmaashoodii oo wanaagsaneed nin kastaba camalkii fiicnaay oo u qabta uu yidhi ilaahu camalkaas fiican haddaan daraaddaa ula jeeday ilaahu camalkaasaan kugu tawasulayo ilaa meeshaa naga bixi ilaahayna waa kaga bixi walidaalika ninka ilaahay hadduu yidhahdo camalkii wanaagsanay aan sameeyey ilaahu iigu dhaafay makrajkaan iga bixi dhib ma ayib qaala almusanifu akhbaranaa cabdulcasiis an can camri bni abi camrin mawla lmualib can ilmualib ibni xantabin ana rasuula allahi inuu yidhi buu ka wariyey qaala inuu yidhiyey maa taraktu shay-an kama tegin oo mimaa amarakum allahu bihi ilaahay idiin amray ilaa waqad amartukum bihi waad inaam ayb walaa taraktu shay-anna kama tegin oo mimaa nahaakum allaahu canhu ilaahay uu idinka reebay ilaa waqad nahaytukum canhu shaygaasna waa idinka reebay xadiidkan waxaa weeyaan haddii loo fiiriyo bimajmuuci turuqi xadiid haabit oo saxiixa weeyaan alfaad badan oo kala duwan uu leeyahay nebiga midbu wuxuu ku yidhi khayr aan idiin ogahay ma jirto ilaa waan idiin tusiye shar aan ogahay inay idin dhibaysana ma jirto ilaa waan idinkaga digay marka macnaheedii liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina saasay noqonaysa nebiga macnaheedii waxaa weeyaan wax ilaahay amray in aan idiin gaarsiiyo oon idin gaarsiinin malah lah walidaalika xajat lwadaac markuu gaaray nebiga khudba dheer markuu akriyey yaa wuxuu idhi wardadii habow hadduu ilaahay idiin weydiiyo maxaad leedihiin haddii ladiin weydiiyo nebi moxamed diintima idinsoo gaarsiiyey markaasay waxay idhaahdeen waxaan leenahay ilaahay rasuulkiisa diinta waana soo gaarsiiy markaasuu allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad buu ku yidhi ilaahu diintii aad ii dhiibta inaad sidaad iigu talagashay dadkaas aan gaarsiiyey ilaahu markhaati iiga noqo haddii hadhowti ay dhacdo inay xumaan sameeyaan oo jidki ay ka leexdaanne inay dembi ayaga ay sameeyaan ay aniga berikaa ah, ilaahu markhaati iiga noqo buuy markaa dhowda dad baa waxaa la weydiinayaa awalam ta'tikum eh, rusulun minkum yani rusul ma imaanino ummad kasta saasaa la weydiinay macnaheedu waxaa weeyaan haddii aad tiraahdo siday qaarkuy qaaluu balaa qad jaaana haddii ay weydiiyaan waa noola yimiday haa xujadii adaa isku qirtay faاctarafnaa bidunuubina saasay qolo leeyihin marka saas intayna kugu dhicin nusuustan hadda lagu maqshiinayo dhan gibigeed inay xujo kuu noqoto calayka oo dembi ay kuugu noqoto iyo inay ku daafacdo hadhow sidii aad la rabay aad kaga soo baxday labadaasna makaa baxanayso qaala ashaaficiyu wuxuu idhi wamaa aclamana allahu ilaahay wuxuuna ogeysiiyey oo mimaa sabaqa fii cilmihi ilaahay cilmigiisa ku hormaray iyo waxatmi qadaa'ihi ilaahay qadihiisa wuxuu waajibiyey alladii qadahoo laa yuraddu aan la celi karin min fadlihi calayhi ilaahay fadliga uu nebi moxamed siiyey io wa nicmatihi ilaahay nicmadiisa ou siiyey wuxuuna ogeysiiyey annahu ana allaha ilaahay manacahu nebiga inuu ka reebay min an yahumuu bihi inay hamiyaan an yudiluuhu inay dhumiyaan inay dhumiyaan munaafiqiinta ay nebiga jar ka ridaan yaa ilaahay waxa uu noo sheegay inuu arrintaas ka reebay wa aclamahu nebiga ilaahay wuxuu ogeysiiyey annahum kuwaas ahlu shartaca laa yaduruunahu min shay waxna kuma ayna dhibi karaan ayib wa fii shahaadatihi lahu ilaahay markhaati markhaatidiisa lahu lilnebiy uu markhaati kacay biannahu nebigii yahdi inuu hanuuninayo ilaa siraatin mustaqiimin ou ku hanuuninayo siraad illaahi ilaahay jidkiisa uu ku hanuuninayo youna ogeysiiyey iyo washahaadati haddana ilaahay inuu markhaati u galay bita'diyati risaalatihi risaaladii nebi muxamed ou ilaahay amray inuu nebiga gutay iyo watibaaci amrihi amarkiisa inuu raacay ilaahay baa u markhaati kacay ayib aayaad badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegay wa fii maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay oo min fardihi ilaahay farad yeelitaankiisa ah daacatahu nebiga daacadiisa uu farad yeelay iyo wa taakiidihi wa ilaahay adkiintiisao iyaaha daacadii rasuulka uu adkeeyey fil aayi aayaatkii qur-aanka uu ku adkeeyey dakartu alaayaadkii dakartu allatii dakartuhaa saasay ka dhean tahay alaayi waxaa weeyaan صifa mawsuuf oo sifadeedii maqan tahay allatii dakartu allatii dakartuhaa saasay ahayd marka xadfu lmawsuuli وإبقاء صلته جائز في وجه من وجوه العرب in mawsuulkii la gooyo siladiisana la baaqiyana way bannaan tahay midkaana adigu iyay ka mid tahay ayb marka maa aqaama allahu bihi اlxuja wa fii shahaadatihi ilaahay markhaati kacitaankiisa lahu lilnebiyu markhaati kacay biannahu nabigii yahdii inuu hanuuninayo ilaa siraati mustaqiim maabaa ku sugan marka fii shahaadatii khabar muqadam laga dhigo oo maadina khabarkeeda laga dhigo oo macnihi waxay noqonaysaa wamaa aqaama allahu ilaahay wuxuu oogay bihi maagaas alxujata xujadu ou oogay calaa khalqihi khalqigiisuu ku oogay fii shahaadatihi bay ahaatay in la yidhaahdo ama wa fii shahaadatii waxaa ku sugan ilaahay markhaati kicitaankiisa lahu linabigu markhaati kaca maabaa ku sugan oo laga qaadan karaya aqaama allahu ilaahay uu ogay bihi maagaas alxujata xujadu ilaahay ou dhigay calaa khalqihi oo ah bitasliimi inay dhiibaan lixukmi rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa xukmigiisa iyo watibaaci amrih amarkiisa inay raacaan waxaan ka qaadanay markhaatidaas ina nebiga calayhi salaatu wasalaam inay xujadiisa ilaahay uu markhaati wuxuu u noqday inuu khalqiga o dhan xujo ugu dhigay inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay raacaan qaala alimaamu shaaficiyun wamaa sana rasuulu llahi ilaahay wuxuu noo sunneeyey oo fii maa laysa lilaahi fiihi xukmun ilaahay xugum ilaahayna usan usan ousan oolin meesha macnaha aayad qur-aan ay kusoo aroorin laysa lilaahi fiihi xukmun ay aayad qur-aan ay kusoo aroorin oo nebiga sunnadiisa ay kusoo aroortay fabixukmi bixukmi illaahi ilaahay xukumkiisa sannow nebiga oo noojiyey wakadalika sidaasaa akhbarana allahu ilaahay uu noo khabray fii qowlih wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiimin siraat illaahi uu noogu khabray waqad sanna rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu jideeyey maca kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa marna waxaa la arkaa an yuujida aayatun macahaa sunnatu rasuulillaahi taas qayb waay wa sanna haddana wuxuu jideeyey fii maa laysa fiihi wuxuusan ku sugnayn bicaynihi shaygaas daatadiisa nasu kitaabin kitaab aayad qur-aan waxayna ku soo aroorin yow nebiga xubun noo waa la arkaa aayad qur'aan oo xadiid ou garab yaalana waa la arkaa labadiibu waa l way bannaan tahay buu leeyahay ayb macnahan musanifka aad badan buu ku soo celceliyey wa kullu maa sanna nebigu wuxuu noo sunnay dhammaantooda faqad alzamana allahu ilaahay wuxuu nagu laasimiyey itibaacahu in la raaco wa jacala wuxuu ka yeelay fi itibaacihi nebiga waxaas uu sunneey oo lagu raacane taacatahu ou ka yeelay wa fi lcunuudi wa jacala wuxuu ka yeelay fi lcunuudi diidada iyo cinaad ay ka timid curuudkaas wa fi lcuruud macnaha diidada can itibaacihaa nebiga sunnadiisa la diidane wuxuu ka yeelay macsiyatahu ilaahay oo la caasiyo allatii macsiyadoo lam yacdir bihaa uusan ugu cudrin khalqan nin khalqii ka mid aan ah loo cudraynin sunnada nebiga inu iska diido marka macsiyatoodaas waxaa weeyaan mafcuulkii jacala wajacala fi itibaacihi aacatahu